bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وaصxaabihi aجmaciin ama bacdu qaala اlmuؤalifu raximah اllahu tacaala faslun fii qitaali اlbugaati faslun fii axkaami qitaali اlbugaa halkan wuxuu uga hadlayaa mualifka buqaadda axkaamteeda buqaad marka la leeyahayna waa firqaة muslimuuna mukhaalifuuna lilimaami اlcaadili waa firqo koox muslimiin ah oo aan diinta ka bixin imaam caadil ana khilaafay ayb oo iyagu markaa yacnii ku fallaagoobay mufrad اlbugaatina waa baaqin min albagyi bay ka timid wahuwa الظulmu ayb axkaamta marka dadkaa ay leeyihiin ayuu ka ayuu halkan uga hadlaa wayuqaatalu ahlu اlbagyi wayuqaatalu waxaa lala dagaalamaa ahlu اlbagyi dulmiga kuwa u saaxiibka ah hadday maqli karaan wuxuu mualifku leeyahay wayuqaatalu ahlulbagyi wayuqaatalu waxaa lala dagaalamaa ahlulbagyi baqyiga iyo dulmiga kuwa u saaxiibka oo imaamkii ku fallaagoobay bihalaaثati sharaa'ita saddex shardi yaa lagula dagaalamaa ama saddex shardi macooda an yakuunuu inay ahaadaan fii manacatin yacnii manaca iyo wax iska celin oy iska mancin karaan oo dad dagaalami kara ay yihiin taasaa marka saddexda shardi shardiga koowaad uu ka dhigay an yakuunuu inay ahaadaan fii manacatin manaca dhexdeeda yacnii dad wax iska celin karo wuxuu diidayaa marka hal qof oo kale baaqi ma noqdo oo hal qof eh, aan koox midna aan haysanin waxna iska celi karin ee la qaban karo un gurigiisa inta loogu tago axkaamtan marka buqaadda dagaalkooda iyo laguma fuliyo kaasoo kale ayb marka an yakuunuu fii manacatin bian yakuuna lahum shawkatun xoog inuu u sugnaado way ay leeyihiin biquwatin wa cadadin tirada iyo xoogga iyo qof iyaga ka midoo ay adeecsan yihiin oy madax u ah iyaga iyo waxyaabahaasoo dhan marka inay samaystaan ayaa manacadu marka ay ku heli karaan an yakuunuu inay ahaadaan fii manacatin manaco dhexdeeda oo tiro iyo xoog ay isku manciyaan oy ku dagaalamaan in ay leeyihiin wa an yakhrujuu inay baxaan can qabdati اlimaami imaamka gacantiisa iyo cantoobadiisa inay ka baxaan ayb oo waxay uga baxayaan imaa bitarki اlinqiyaadi inay u hoggaansamaanay ka tageen aw bimanci xaqin tawajaha calayhim ama xaq iyaga ku soo jihaystay ayay diideen ayb xaqaas xaq maaliya ha noqdo ama keyrkiis ha noqdo xuduud iyo qisaas iyo waxyaabahaas oo dhan baa gelaya hadday marka xuduuddii iyo qisaastii diidaan dagaalan ka xignaa ay dhahaan buqaad uhay xaq maali ah oo lagu leeyahay sidii sakada oo kale hadday diidaanna waa buqaad oo kale ah. eh, hadday diidaan marka xaqaasina marka maali ha noqdo ama wax kale ha noqdee xuquuq alla xaq ka midaba ah ha ahaadee hadday diidaan ama inay u hogaansamaanba ay diidaan sidaasay uga baxeen taxta qabdati alimaam wa an yakuuna lahum inuu u ahaado waayo haddana ta'wiilun ta'wiil ta'wiilka oo saa'iqun saa'iq oo cuntan maayo ta'wiil cuntan maayo muxtamala in markaas ay leeyihiin ayb oo marka buqaaddaa laba loosii kala qaybiyaayo qoom iyagu ta'wiil buqaad ku noqday waa kuwa halkan inuu uga hadla rabo iyo kuwa aan wax ta'wiila lahayn kuwaasi waa iska fasaqo oo dad meel marka axkaamtooda waxay ku dhowdahay axkaamtii qudaac duruq oo kale kuwaas dad intay meel gaara u baxeen wax ta'wiila iyo waxay imaam ku haystaan aan jirin ee keliya un ujeedkooda uu yahay adduunyo aad ka sabtaan ood heshaan ayb saddexdaa marka qoladaas marka waa tawi shubha ta'wiil inay leeyihiin ayaa shardi u ah kuwan buqaadda ah ayb amaa hayruhum kuwa aan ta'wiilka haysanin ayaga baabkan marka ma ku soo darayaan ayb wa an yakuuna lahum inuu u ahaado iyaga lilbuqaati yacnii buqaaddii oo u ahaado ta'wiilun ta'wiil inuu u ahaado ta'wiilka oo saa'iqun saa'iq ah oo muxtamal ah yacni oo cuntan maayo ayb maalan sifiin iyo kale iyo ta'wiil baa jiray iyo eh, waqaa'icdaas maxaa yeelay kaanuu muaalibiina dama cuhmaan cumaan dhiiggiisay raadinayeen taasaa marka waxay ku keentay in marka haddaan cumaan dhiiggiisii la gudaynin in ay u bannaan tahay inay markaas iyagu saas koox intay u ahaadaan ay u dagaalamaan ayb kaasoo kaleu marka ku miaaliyey ayb oo wuxuu yidhi ka mudaalabati ahli sifiina bidami cuثmaan xayثu اctaqaduu أna caliya radia اllaahu عanه yacrifu man qatala cuثmaan fain kaana ta'wiilu qaطciya اlbuطlaani lam yuctabar ta'wiilku haddii laakiin mid baaطilnimadiisu ay qaطci tahay oo wax danni midna uusan ku jirin saaxibkiisu waa iska mucaanid waxaas ta'wiil muctabara ma noqonayo ta'wiilka muctabarka ah waxaa shardiya in qaطciyu lbuطlaan uusan ahayn mid buطlaankiisu qof walba uu garan karo kaasoo kale ta'wiil ma la dhahayo ayb saddexdaa shardi buu marka u sheegay sunnada loo raaco buqaadda sideedana waxaa weeyaan qisadii cali ayb waaqicadii marka sifiin iyo ama waqcatuljamal iyo meelahaasay u raacaan ayb oo isaga marka wuxuu sameeyey cali radi allaahu canhu eh, axkaamtan soo socoto oo hadda uu gadaal ka sheegi doono ayb iyagu marka shuruuddaa dadkii ka horjeedana waa ku tawafurtay oo manacana waa lahaayeen qabdat ilimaam waa ka maqnaayeen ta'wiil saa'iqana marka way lahaayeen cali marka ma uunan dhammaystirin dhaawacooda kii dhaawaca yacni dhaawaciisii ma dhammaystirin maalkoodii ma qaadanin ilmaha iyo naagihii ma addoomo iyo kama uusan dhiganin sidii gaaladii oo kale ulama uunan dhaqmin ayb isagaasaa marka axkaamtan laga qaatay mana buqaadda waxaa kaloo shardi ah weliba dagaalkooda inaan iyaga lagu bilaabin ilaa iyaga ay dagaalamaan maaha markay iyaga dagaal sameeyaan ayaa cudwaankooda iyo dulmigooda marka si loo xasmiyo ay bannaan tahay in lala dagaalo ayb walaa yuqtalu lama dilo asiiruhum midkooda maxbuuska ah maa la qafaalay lama dilo ayb shaksi kooxdan marka imaamka ku jiro haddii uu dilo <coughs> fain qatalahu shaksu caadilun falaa qisaasa calayhi fi lasaxi hadday dhacdo marka qof inuu saa u dilo <clears throat> qisaastii shubhay ku dhacaysaa marka ninku wuxuu isdhihi karaa dadkan dagaal baaba idinka dhexeeyey hadda haddaad qabato awalba waa la dili lahay dagaalkaba waa lagu dili lahaa shubha noocaasaa jiri karto bina'an calaa daalika marka shubhadaasi yaa waxay dhalinaysaa marka in la dhaafo qisaastii laga daayo ayb maxbuuskoodana lama ayb walaa yuqtalu lama dilo asiiruhum maxbuuskooda lama dilo walaa yuqnamu lama haniimaysto maaluhum maalkooda maalkoodana de haniima ma galo oo ma noqonayaan dad markaa iyagu eh, sidii gaalada oo kale loo haniimaysto walaa yudafafu lama dhammaystiro calaa jariixihim kooda dhaawacana lama dhammaystiro altadfiifu tatmiimu اlqatli watacjiiluhu tacjiiluhu dedejin la dedejiyo qofkii iyo dilkii oo la dhammaystiro sidaas ma yeelaayo intaasuu buqaadda axkaamtoodan uu ka sheegay ayb marka maalkooda lama qaniimaysto marka laleeyahay maxaa ka soo baxayana maalka iyagu ay leeyihiin ama hubkooda iyo haddii la qaado oo gacanta lagu dhigo shaksi ay u lahaayeen ama qof iyaga ka mida waxa uu haysto xoolihiisa ama hubkiisa waa laga haynayaa imaamku waa ka haynaa ilaa shartiisa laga ammaan galo haddii shartiisa laga ammaan noqdana waa siinayaan haddii marka inta laga qaado imaamka uu dagaal ku galo oo gaalay wax lamida ah uu kula dagaalamo ujraduu siinayaa marka hubkaasoo kale inta lagu kiraysto ayuu bixinaya ayuu dhiibaya maxaa yeele iyaga milkigooda baqiga kuma zuulayo xoolaha iyaga ay leeyihiin baqiga ay sameeyeen darteed milkigooda ugama baxaayo iyaga iskale weli haddii laga qaado marka waa la haynayaa saysan shar ugu isticmaalin shartii haddii la waayo oo ay markaa zuusho ama iyaguba ay ku soo noqdaan imaamkii oo shartii laga aamin noqdo waxoodii marka waa la siinaya haddii la isticmaalayna waa waa ujratulmili yaa la siinayaa nacam oo ujra marka lagu yeelana markaas faslun fi riddati riddadii axkaamteediibuu u fasal yahay waman axadkii irtada ridoobo can ilislaami islaamkii ka ridoobo ustutiiba waa laga towbad dalbaa alaaan saddex maalmood fa in haddii uu soo laabto falamru waadixun wailaa haddii kalena qutila waa la dilayaan uunan soo laabanin ayb walam yuqasal lama dhaqaayo markaas walam yusalla calayhi lagu tukan maayo korkiisa walam yudfan la aasi maayo fii maqaabiri اlmuslimiin muslimiinta maqaabirtoodana ma lagu duubaayo axkaamtii marka riddadou galay riddada waa afxashu anwaaci اlkufri gaalnimada kan ugu foolxun waay walidaalika wax xuquuqa uu leeyahay qofkaasi oo gaalada xuquuq ay leeyihiin asliyiinta isaga aan la siinin ayb macnaheedana waxaa weeyaan arrujuucu can ishayi ilaa hayrihi shay laga noqdo wax kale loo laabto sharcigana waxaa lagu yidhaahdaa riddada qaطcu اlislaami biniyatin aw qowlin aw ficlin ayb islaamkii oo la gooyo qof islaam soo ahaan jira oo islaamkii gooyey muxuu ku gooyeyna biniyatin ictiqaad ayuu ku gooyey aw qowlin ama hadal ayuu ku gooyey ow ficlin ictiqaad kufriya qowl kufriya ficil kufri ah saddexdaba marka waa ka dhacaa gaalnimadu qalbigana waa ka imaan kartaa yani ficil ahaanna waa u imaan kartaa qowl ahaanna waa u imaan kartaa ayb saddexdoodana marka inay mutalaazim isku noqdaan shardi ma aha oo ficilkii ictiqaaduu rabaa in la yidhaah qowlkii ictiqaad buu rabaa loo celinaya sax maaha iyadana ayb waxaa dhici karta marka ictiqaadkii xagga layska dhigay qowlkii inuu gaalnimo keenan ayb haddii la doono isagu markaa qowlkaasi qowlka marka waa gaalnimo laleeyahayna sidiisa u gaalnimo u yahay masalo kaloo iyadana waxaa jirto dadka gobol uu yidhaahdo qowlka gaalnimada iskiis gaalnimo uma ahane yadullu cala alkufri iyadoo laftirkeeda marka culimmada selafka iyo muxaqiqiinta waa radiyeen warkaas maxaa yeelay haddii la yidhaahdo nebiga oo la caayo kufri bay tusaysaa macnaheeda iyada kufri maahan wayn sharciguna iyadowba kufri ka dhigay oo allah subxaanaه wa tacaala wuxuu yidhi laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum ayb shaykhu اlislaam ibnu taymiyana wuxuu yidhi laa tactadiruu qad kafartum kufruhum bilqowli gaalnimadooda waa warka qowlka ay yidhaahdeen ayb ee qofkii marka ma la dhahayo kadib niyadiisaa la weydiinayaa nebiga uu caayey maalan ama kufribou shay bidaatihi kufri u abuu ah ku dhacay markaa in la yidhaahdo qalbigaaga sow ahaa marka waxaan aa samaynaysay ama marka aa sidaan dhehaysay iyo shardi maaha waxa istixlaalka iyo loo celiyey iyo qalbigu waa wixii iyagu aan iskood gaalnimo u ahayn ayb iyo haddii la istixlaalo lagu gaalooba haddaan la istixlaalinna aan lagu gaaloobaynin ayb laakiin waa hadday sidooda gaalnimo u noqdaan ama qowl ama ficil waxay doonaan ha noqdaane ama ictiqaad kufriga tacyiinka wixii un laga fiiri jira unbaa laga fiirinaa bisna ayb oo mawaanicdii ma taallaa ma maqan tahay mase waa joogtaa shuruuddii ma tawafurtay bis unbaa laga feeriyaa ayb riddadii marka wuxuu ku bilaabay waman irtadda mantaasi marka niniyo naagba waa ku dhaceen oo awal gaalka asliga naag lama dili jirin ilaa an takuuna muqaatilatan inay dagaalanta maahane kan isagu marka waa ka duwan yahay meeshaas meeshaasna oo ma la dhahayo murtadadda midda naagtae ridowday dil male ma la dhahayo dil bay leedahay ida laftirkeeda maxaa nebigu wuxuu yidhi man badala diinahu faqtuluuhu ninkii qofkii diinkiisa bedela dila manna waa mushtarak oo nin iyo naag iyo kulli waa waa wadaagaan ayb sidaasaana marka fahamkii eh, saxaabada uu ahaa iyo taabiciintii iyo aimada badankood abu xaniifa wuxuu qabaa hadday naag tahay inaan la dilaynin cali laftirkiisana waa laga wariyey inuu yidhi naag hadday tahay ha layska xabiso ayb iyo inaan la dilin laakiin sida loo badan yahay waxay tahay in la dilaayo nin inaag wax u ahaadaba ayb waman irtada qofkii ridoobo can ilislaami islaamkii ka ridoobo oo wax la yaqaano ku ridoobay nacam inay gaalnimo tahay ayb riddada laftirkeeda marka ama kufrigu xaq ilaahay waay nacam wixii alle rasuul horta ay gaalnimo ku sheegeen yaa diinta looga baxaa gaalnimo haddana ha ku sheegaane weliba waa inay kufri akbara tahay waxyaaba gaalnimo ay ku sheegeenaa jira alle rasuul haddana kufr asqar ah sibaabu lmuslimi fusuuqu waqitaaluhu kufrun ayb <coughs> man raqiba can abiihi fahuwa kufrun aabbahoo la naco gaalnimo waayo layidhi ayi gaalnimo waayo marka kufru nicma ayb marka shaygaa lee rasuul inay kufri ku sheegeen uma haddana kufriga loo jeedo uu yahay kii akbarka ahaa oo diinta looga baxayay ayb qofka markuu ku dhacana ma ku sugnaanayso ilaa ama inuu isagu qirto isagoon waalnayn qof caaqil ah oo baaliq ah iqraarkiisu waa ku sugnaanaya markhaatina waa ku sugnaan kartaa laba qof oo markhaati oo markhaati galeen ayb oo wixii inuu ku dhacayo ficilkii ama qowlkii ama waxyaabahaas nacam ayb marka intaa la qofka hadduu mucayan in lagu ooga la rabo xukunkaasna bitacyiin in loogu ogo haddii la rabana waa in la rafciyo mawaanicdii afarta ahayd la waayo ayb mawaanicda afartaana marka waa ikraaha ta'wiilka iyo waxaa weeyaan jahliga iyo iyo waaa iyo iyo khaطa nacam afartaas maanic ayb nusuustaana macnahaasoo dhan wada tilmaamayso ayb oo dad kufri akbara ku dhacay oo haddana gaalnimadii aan lagu ridinaa jiro ayb oo ay ka mid tahay yacni jahli darteed looga riday shayga uu ka jaahil yahay amase ta'wiil ayb qudaamatu bnu madcuun qisadiisa waa taqaanaan ayb khamri buu cabay waa bannaystay weliba qamrigii waa xalaal inay u tahay buu sheegay aayadaa marka uu soo deliiliyey laysa cala aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati junaaxun fii ma طacimuu ida ma اtaqow waaamanuu wacamiluu الصaalixaati uma اtaqow waaamanuu uma اtaqow waaxsanuu ayb annaga waa noo bannaan tahay yuu yidhi iimaan iyo camal saalixan la nimid qofkii iimaan iyo camal saalixa la yimaadana wax dembiya male wuxuu cuno ayaa la yidhi aayaddana marka macnaheedu sidaas ma aha ahayne waxay ahayd dadkii ayagoo khamrada cabaaya dhintay markay xalaasha ahayd khamrada ay bannaanayd yacni dadkii dhintay baa wax dembiya looma haysta la yidhi kuwaas ma ahan mid hadda cabaayo oo cumar marka waatuu yidhi haddaa ilaahay ka cabsatay maadan cabteen khamri kadibna marka uu yidhi ha loo sheego haddii uu sidiisii ku taagnaadana dila haddii kalena xadkii khamrada ku dhufta xadkii baa marka laga oogay way soo noqdeen ayb mawaanicdaasaana marka taana laga fiiriya waman irtada qofkii ridooba canilislaami ka noqdo islaamkii ustutiiba alaaan saddex baa laga towbad dalbaa maalmood istitaabadu marka shaaficiyada agtooda ayi kufri waa galaa istitaabo agtooda iyaga oo wuxuu leeyahay marka yacni gaalnimada ama ha ahaato kufri baaطina ama kufri daahira ha noqoto kufriga daahir iyo baaطina loo qaybiyaa kufr kufriga baaطinka waa midka zindiiqa gaalnimadiisoo kaleba munaafiqa nifaaqiisu ictiqaadiga uu yahay kufrigiisa kufri baaطina la yihahda see loo ogaaday haddaad tidhaha waxaa lagu leeyahay mararka qaar waa soo daahiraan hadal xun ficil kale yaa ka soo baxaayo baainkii marka daahirkii baa marka uu soo gaaraa ficilkiisaan iyo qowlkiisaan muuqdo yaa wuxuu deliil u noqonayaa baainka kufriga ka noocaas oo kaleo awalna nifaaq lagu tuhmaayey markay wax ka soo daahiraan towba ma leeyahay mase ma laha bacdi ahlilcilmi ma lahan bay leeyihiin mar hadduuba noocaas yahay nin mardadabaan badan oo isaga marka lagu ogyahay inuu wejiyo badan yahay ka noocaasoo kale ma laga ma istitaabana ma la weydiinaayo waana horaana loo dilayaa ibnu taymiyana macnahan saasoo kale iyo u eelanaya isaga laftirkiisa adile iyo waxba u keenkeenaa laakiin alimaamu shaafici isaga midka baatinka iyo midka daahirka ah kufrigu noocou rabaa ha aada ama nifaaq ha ka yimaado ama si kale ha u yimaadee riddadu noocay doontaba ha ku timaadee towbay le istitaaba yacni yaa intaan la dilin towbada in loo bandhigo ayb towbadaasi marka waxaa laga qaadanaya marka sunnadii saxaabada bal ijmaacuu soo guuriyey ibnu taymiya oo saxaabadii marka abuu muusa alashcari iyo mucaad ibnu jabal iyo cumar iyo aaday u badan tahay yacni mukhaalifna male in tooba la weydiinayo murtadka towbadaas laakiin riddadii si kale marka loo dhiga labaa loo qaybiyaa mujarada iyo muqallada mid iska mujarad oo waxay ka dhar la'dahay iidaa mujaradatun can iliidaa dhib ayay ka dharlaadahay midna waxaa weeyaan muqalladaa la yidhaha waa adag tahay oo gaalnimo uu gaaloobay keliya maahane ictiqaad keligiis maahane dhib kalaa la socdo dhibkaas mid carabkaa ha noqdo diintii buu caynayaa diintii buu shubha ku soo furayaa intuu wax qoro khaladaad iyo diinta ka raaraadinayaa dad buu baadiyaysiinayaa gaalnimadii kusii qancinaa maalan amaba dadka muslimiinta inuu dilow ku darsadeen <clears throat> isagii diinta waa ka laabtay haddana markou muslim meel ku arkaba waa dilaan waa riddatun muqalladatun baa taas la yidhaha waa adag tahay marka oo gaalnimo iyo waxaa wada socdo iidaa labadaasaa wada socdo markay labadaa wada socdaan ibnu taymiya wuxuu taqriiriyey qofkaasi yataxatamu qatluhu dilkiisu inuu waajibaayo istitaabana inaan la weydiinaynin hadyiga saxaabada iyo nebiguna saas inuu ahaa ayuu sheegay wuxuuna deliil ka dhigtay qisadii cabdullaahi bnu abi sarxi ayb waa towbad keenay intii markii maka la qabsadee nebiga u yimid markaas cumaan baa keenay yaa rasuulallah ninkan waa towbad keenay ee gacantaada usoo fidi buu yidhi la mubaayaco nebiga gacantu ha ka ceshtay saddex jeer markuu ku celceliyey yaa markii dambe iskala ou la mubaayacooday cabdullahi binu abi sarxina wuxuu ahaa nin ridoobee ogow markii hore madiinu joogi jiray nebigu wuxuu qorqori jiray waxyiga waa laabtay makow ku laabtay gaaladiibuu marka wuxuu la la nooc noqday ayb markii marka dadka dhiiggooda in la daadiyo nebigu uu amray buu ka mid ahaa markii maka la soo galay cuhmaan buu marka gadaal ka galay waa soo towbad keenay marka wuu islaamay ayb islaamnimadii uu markaa soo islaamay nebigu towbo inuu u bandhiga iskaba daaye tii ou towbadii ou la yimid buu ka warwareegay markii dambe wuxuu yidhi war nin caqlile ma idinku jira miya markaan ark markuu arkay gacantayda inaan ka laabanayo ninkaa nin u istaago qoorta ka gooya miyaanu idinku jirin u nebi sal l slm markaasay yidhahdeen yaa rasuul allah alaa awma'ta ilayna maxaa noogu ishaari weysay un ishaada bis un nacam markaasuu nebigu wuxuu yidhi sal l slam maa kaana linabiyin an takuuna lahu khaa'inat اlacyun nebi in il wax khiyaanayso inuu yeesho nebi uma ahaanin ayb oo yaani aniga haddaan nebi ahay uljabis iyo waxaas ma aqaano rasuulka sal lla ly slam saasaa lagu daayey marka marka waa laga jees jeestay iyo tawba ha la weydiiye cagsi bay isku yihiin ogow ayb istitaabo marka male midka riddadiisu iidaa uu la socdo hadduu towbad keeno laakiin halna inaan loo la fahmo waayo hadduu isagu islaamo islaamkiisa waa anfaca beynahu wa beyna rabbihi ibnu taymiya saas waa sheegaya meelo badan kitaabkiisa saaribulmasluulka laakiin qatliga ma ka dhacaa mase ma ka dhacaayo waxa laga hadlaayo ayb hadduu hore dad badanoo waxaa kaloo qisada kale u keenaya waxay tahay daliilkii labaad qisadii nimankii curaniyiinta waa soo islaameen islaamay nebiga u muujiyeen waa jiradeen geelii marka ayaa la yidhi kaadadiisa iyo caanihiisa iyo caba markay caafimaadeen qowsaarkiina waa dileen xoolihiina waa kaxaysteen diintiina waa ka laabteen axaadiistaasay tilmaamaysaariwaayaadka maxay isku dareen marka qoladan riddo iyo iidaa raacigii rasuulka waa dileen xoolihii waa qaateen marka d jariimadooda riddada keligeed ma aysan ahayn wax kalaa la socday ridda muqalladay ku dhaceen markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu amray waa la soo qabtay waa la dilay markaa nacam indhihiina marka musbaar kululaa meesha madow looga dhejiyey waana la dilay dhagaxdii markaa sheelamadowda madiina iyagoo cabaadaayo oo ku cabaadaayo biyo in la siiyana nebigu waa u diiday in biyo la siiya xataa sidaasay u dhinteen marka wax towba ana nebiga ma weydiinin nacam war diintii kusoo laabta kaale keena ma uusan dhihin sidooda u dilay nebiga sal l slam axaadiid aahaar fara badan buu keenay marka oo macnahaas ku saabsan shaykhulislaam marka riddadu labadaas qaybood ay u qaybsantaa riddada gaalnimada qofkan uu ku dhacay mujarad hadday tahayo nin diintii ka baxay bis laakiin dhib kale uusan dadka ku haynin xaal buu leeyahay nin ridoobay haddana iidaa kusii darsadayna xaal kale uu leeyahay oo kan qolada dambe istitaaba iyadu male ustutiiba alaasanta kuwan dambe male ayaga oo bal xataa hadday toobad keenaan baa dilkii ay dadka u geysteen waa laga gudaana ilaa hal xaalad maahane in eh, iyagoo badan marka koox ah hadday dagaalamaan oo muslimiinta ay la dagaalamaan safka dhexdiisa marka qofkii iska dhiibo oo isagu markaa isdhiibo saa kusoo laabto oo saf markaa lagu qabtay saf iska dhiibay bacd اlaahaar waxay tilmaameen in waxba aan la yeelaynin dagaalkaas caamkaa ah, nin saas oo kale loogu qabtay laakiin nin isagu markaa fasaad gaar u ah waday xaalkiisu marka waa ka duwan yahay xaalkaas wstutiiba alaaan saddex maalmood baa laga towbad dalbaa faintaaba hadduu soo laabto amarkiisu waa waadix oo markaa yacni waa la deynayaa wailaa haddii kalena qutila waa la dilayaa marka waa riddada iska mujaradka walam yugasal ma la dhaqayo walam yusalla caleyhi lagu tukan maayo walam yudfan lama aasaayo fii maqaabir اlmuslimiina laguma duugo mas'ale marka murtadka maalkiisa muxuu noqonaa iyadana ma sheegin hadda kitaabka iska mukhtasare xoolaha ninka murtadka yani adharu alaqwaal oo imaamu shaafici waxaa weeya waa mawquuf asagaa lehna ma la dhahaayo muslimkaa iskalena ma la dhahaayo intuu nool yahay marka waa mawquuf towbaa la weydiiyey waa soo laabtay waa towbad keenay xoolihiisa asaa iskalena waa diidayo waa towbad keeni waayo waa la dilay xoolihiisi isay noqonayaan fey waay ma la dhaxlaayo murtad isaga isna wax ma dhaxlo isagana lama dhaxlaayo murtad naam xoolihiisii marka masaalixdii muslimiinta baytulmaalka unbaa lagu lagala mid dhigaan xoolaha ku jira ayb marka maalulmurtadi mawquufun saas weyn marka xukunkiisa waa mawquuf isagaa la sugaa inuu ama riddadii ku dhinto ama inuu soo noqdo hadduu soo noqdaa saa iskale hadduu riddadii ku dhintana fey waay maalkiisu ayb faslun fii xukmi taariki salaati ayb taariku salaadka xukunkiisa caddayntiisiiba u baab yahay wa taariku salaati salaada kii ka tegey calaa darbayni laba nooc korkood iyuu ku yimaadaayu ahaadaa axaduhumaa midkood an yatrukahaa salaaddii inuu ka tago way ayb an yatrukahaa inuu ka tago weeyaan hayra muctaqidin isagoon ictiqaadsanayn liwujuubihaa wujuubkeeda waajibnimadeeda isagoon ictiqaadsanayn inuu ka tago fa xukmuhu kaa xukunkiisu xukmu lmurtadi murtad xukunkiisu wuxuu leeyahay taariku salaadka waa laba nooc inuu ka tago salaaddii qofka inuu salaadda ka tago hayra muctaqidin isagoon markaa ictiqaadsanayn liwujuubihaa waajibnimadeeda <coughs> marka fa xukmu xukunkiisa xukmulmurtadi murtad xukunkiisa waa wahaani darbiga labaadna an yatrukahaa inuu ka taga weeyaan ka salan yacni caajis dartiis iyo wahs muctaqidan isagoo markaa ictiqaadsan liwujuubihaa waajibnimadeeda xaalu ictiqaadsan yahay fa yustataabu markaa waa laga towbad dalba istitaabadan marka se waa salaada tukaa laleeyahay fain taaba haddii uu towbad keeno wasallaa uu tukado wailaa haddii sidaa haddii uu towbad keeno oo uu salaadii tukado khuliya sabiiluhu jidkiisaa la bannaynay wailaa haddii kalena qutila waa la dilaa xaddan xad ahaan baa loo dilaa xad wa kaana xukmuhu xukunkiisuna wuxuu ahaanayaa xukma almuslimiin muslimiinta xukunkoodu ahaanayaa xukunkiisa xukunkiisana marka xukunkii muslimiinta ayuu noqonayaa ayb laba noocuu u qeybiyay waa marka sida shaaficiyada agtooda mashhuurka ka ah waana mas'alo marka selafku isku khilaafsanaayeen sideedaba tarku salaa sideeda may gaalnimo u tahay mase iyada sideeda gaalnimo uma ahano ictiqaad inuu raaca iyaa yaa ya ya yaa shardi ah ayb marka alimaam moxamed ibnu nasr almarwasi kitaabkiisa tacdiimu qadri الsalaa juska labaad aakhirkiisa xukunka taariku salaadka uga hadlaa isagu marka wuxuu ku tegey a'immada shaaficiyaduna ka mid ahay isagu markaa wuxuu ku tegey inuu gaal yahay ama takaasul ha uga tago ama jaxdi ha uga tago wax kala qaad ma laha ayb nusuus fara badanna wuu keenay marka oo labada daa'ifaba ay deliishato ayb sidaasaana uu rajaxay ibnulqayimna kitaabkiisa asalaatu xukmu taarikihaana isaga laftirkiisa wax badan buu keenay adilo ah ayb marka masaladan tarku salaa waa mas'ala khilaafiya oo a'immadii salafka dhexdooda ka taagnayd marka iyada kuma xirna qofkii gaal u arkana takfiiri maaha ninkii yidhaahdo waa la kala qaadaa sida hadda kitaabka noogu dhiganna murji ma aha ayb huluwi fara badanaa masaladan galay marka dad waxaa arkaysaa yacni caqiidadii ahlu sunnada yacnii iyo wixii ahlu sunnada isku waafaqsanaayeeno kale ka dhigay mas'aladan oo hadduu arka nin gaal taariku salaad dhahayo oo salaad ku tukama aniga nin taariku salaad ah, qof dhahayo hadday arkaan waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan waa takfiiri iyo waa khaariji wabilcagsi dad iyagana waxaa jira marka haddii qofka uu yidhaha war ninkan takaasulo salaadda uga tegayo waa rumaysan yahay wujuubkeedu waa muslim murji in la dhahaa la arkaa isagana kaasna marka qofku adilada inuu fiiriyo midii uu is yidhaahdo muqtanic uu ku noqdo ta kalena marka uu qowl a'imatu salaf qaarkood ka sugnaaday inuu yahay inuu u ogaadaa la rabaa ayb oo aan mas'alo sunno looga baxo inaysan ahayn ayb adilo fara badanna waxay sheegaya gaalnimadiisa bayna arajuli waalkufri aw shirki tarku salaa qofka iyo gaalnimadii waxaa udhaxayso ama shirkiga salaadoo laga tago ibnu taymiya wuxuu yidhahdaa kufriga al haddii la geliyo kii weynaa unbuu ku dhacaana kufrigaanna al baa la geliyey amaa kufriga laleeyahay akbar miya mase asqar waa midka munakarka abuu ah dhahaanayb kolle istiqraa' inuu sameeyaa la arkaanayb waxaa kaloo iyada marka kamida adila adilada waxaa kaloo ka qaaluu lam naku min almusaliin walam naku nudcimu lmiskiin wakunaa nakuudu maca alkhaa'idiin wakunaa nukadibu biyowmi اddiin xataa ataana alyaqiin famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiin gaalay ahaayeen dadkaas la sheegaayo waxyaabihii marka ay e, naarta ku galeen oo gaalnimada ku mutaysteen shafaacadii ku waayeen kow waxaa laga bilaabay lam naku min almusaliin ma tukan jirin ayb macaanidaasoo dhanaa marka ay soo qaataan iyo cabdullaahi ibnu shaqiiq aharkiisii ahaa e, saxaabada shay ka tegistiisu ay kufri u arkayeen ma jirin hayra asalaa salaadda marka laga reebo oo yani wuxuu leeyay salaadda ka tegisteeda saxaabadu gaalnimay u yaqaaneen hadhow marka qolada kale waxay leeyihiin gaalnimadan tii weynayd miya mase tii yarayd waayo meeshaasaa marka iyagana ay ka doodayeen tarkigase waxay leeyihiin tarki oo jaxdiyaa jiray inii taraktu millata qowmin laa yu'minuuna billaahi nabiyullaahi yuusuf markuu leeyahay anigu waxaan ka tegey qolo aan alla rumaysnayn iyo aakhiro diintoodaan ka tegey waa ku jiray markii hore markaasaan iska dhaafay maa laga wadaana mayay dhahayaan nabiyullaahi yuusuf marna gaalnimo kuma dhex jirin ee tarkigan inii jaxadtu bay ka dhigan tahay waxaan diiday aniga oon ka yani aan iska diiday qolo gaala a ah diintoodaan diiday marka fulaanun taraka salaah marka la yidhaahno waa diiday waayay leeyihin iyaga marka hadduu diidana waa ku gaaloobaa jaxdiga aan sheegayna kitaabkan waa aragteen caqiidatu salaf asxaabi اlxadiid abu cuثmaan aلsaabuni waa saas sidaas u taqriirina masalada asagana fain taaba hadduu towbad keeno wasallaa uu tukado wailaa qutila xaddan baa loo dilaa wa kaana xukmuhu xukma اlmuslimiin ayuu ahaanayaa xukunkiisana muslimiinta xukunkoodu ahaanaya